alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanayd annifaas iyo xukunkiisa waxayna ugu dambeeyey sheikhu raximah ullah waxa uu sheegay masalada ku saabsan inta ugu badan dhiigga nifaaska waynu ka soo warrannay aqwaasha ku jirtana waa sheegnay xagga daliil ahaanna inay ugu fiican tahay afartan inuu ugu badan yahay ayaynu tilmaannay wuxuu sheikhu yidhi faida inqaaca bacda dalika fayanbagii an yakuuna kaalcaadati laha fatacmalu bixasabihi fi lmustaqbali wain istamara fahiya mustaxaada tarjicu ila axkaami almustaxaadati asaabiqa waxa uu sheikhu yidhi marka ay gabadhii ku ogaato qadar mucayana inuu noqonayo dhiiggeedu oo dhiigga nifaasku wakhtigaa uu joogo yacni wakhti mucayana ay u barato inuu intaas dhiiggu socdo muddo afartankii ka badan caadadeedii bay noqonaysaa sidaasay ugu camal falaysa haddii amaaraad ay aragto inuu dhiiggu go'ayana afartankii markay gaadho way sugaysaa ilaa intuu ka go'ayo isagoo sii gabaabsiya aragtay labadaa xaaladood afartankii ku maydhan mayso istixaadana dhiiggan ma xisaabinayso haddii labadaa midnaba aynay jirin oo caado hore ay ugu baratay in muddada caynkaasee afartanka ka badan dhiigga nifaaska ay hesho aynay jirin amaaraad iminka inuu go'ayana aynay arkin afartanka markay gaadho way maydhanaysa waxaad mooddaa qowl dhexdhexaad oo qowlkii afartankana aan ahayn qowlkii markaa lixdan buu gaadhaana aan ahayn inay tahay oo wasad inuu yahaad mooddaa oo labada u dhexeeya waayo qolyaha markaa odhanaya lixdan baa ugu badan labadan xaaladood kuma gaar yeelayaan uma odhanayaan haddii labadaa la waayo mar layba way maydhanaysaa markay afartanka gaadho may odhan ee waxay leeyihiin ilaa lixdanka way sugaysaa lixdanka markay gaadho ayay maydhanaysaa wixii ka dambeeyana istixaaday xisaabinaysaa bay leeyihiin shaaficiyadu siday ku tageen saas weeye culamo kalena qabaan marka wuxuu yidhi afartanku waa ka haalibka ilaa an yusaadifa zamanu xaydiha inuu ku beegmo mooyaane wakhtigii xaydkeedu fatajlisu xataa yantahiya lxayd marka way joogaysaa waa fadhiyaysaa oo salaaddii bay ka fadhiisanaysaa ilaa wakhtiga xaydku dhammaanayo fa ida inqataca bacda dalik intaa dabeed hadduu go'o fa yembagii an yakuuna kalcaadati laha wuxuu noqonayaa wixii ka dambeeya ee caadu u noqonaya qadarkaas inuu ku go'ayo dhiigga nifaaska tacmalu bixasabihi fi lmustaqbal qadarkiisaasay ku camal falaysaa wakhtiga mustaqbalka ee soo socda wain istamara hadduu daa'imana fahiya mustaxaada dhiiggii istixaadadu waa miduu ku sugan yahi ama dhiiggii dhabar furanku tarjicu ilaa axkaami almustaxaadati asaabiqa waxay u noqonaysaa axkaamtii mustaxaadada ee soo hormartay bay u laabmaysaa oo ay ku camalfalaysa walow tahurat biinqitaaci dami canha fa hiya taahirun walow qabla alarbaiin haddii markaa ay taahir noqoto biinqitaaci dami dhiiggu inuu go'ay canha xaggeeda ka go'ay hadday ku daahir noqoto fa hiya waa taahir walow qabla alarbaciin walow afartankaba yaynay gaadhinbe fatakhtasilu wa tusallii wa tasuumu zawjuha way maydhanaysaa way tukanaysaa way soomaysaa ninkeeduna waa u tegayaa yacni waa u tegi karaa waa u bannaanta inuu tago walow afartankaba yaynay gaadhin ila an yakuuna alinqitaacu aqala min yowmin fala xukma lahu go'itaankaa dhiiggu ka go'ay inuu maalin ka yar yahay mooyaane oo hadduu maalin ka yar yaho maalin aanu gaadhin wax xukuma ma leh qaalahu fi lmughni sidaa waxaa yidhi almuwafaq ibnu qudaama ayaa kitaabkiisa almughni ku yidhi wuxuu tilmaamayaa gabadhii baa dhiiggii ka go'ay laba xaaladood weeyaanoo marna waxay arkaysaa calaamadii daahirnimadoo cad waa alqasata albaydaa bay arkaysa yacnii alqasata albaydaa caddaankii daahirnimada ay ku garanaysay bay arkaysaa hadday caddaanka daahirnimada ay ku garanayso ay aragto xaalka noocaasa waxay noqonaysaa inay waxaweeye daahir inay tahay isu ictibaariso dhiig dembe hadduu yimaadana kama dhigayso inuu nifaas yahay waxay noqonaysaa dhiigga inay xisaabiso inuu istixaaqday saasay noqonaysa marna dhiiggii unbaa go'ay oo meeshii qallashay xaalka caynkaasa in markaa dhiiggii uun go'ay oo meeshii qallashay laakiin wax calaamadii daahirnimo ah inay arkin xaalka noocaas ah waata uu sheegayo sheikhu ilaa an yakuuna alinqitaacu aqala min yowmin inuu inqitaacu maalin ka yaryahay mooyaane inuu maalin ka yar yahay mooyaane hadduu markaa maalin ka yar yahay xukum daahirnimo ma yeelanayo wuxuu odhanayaa ibnu qudaama hadalka uu sheikhu ishaarayo laa yakuunu inqitaacu dami aqala min yowmin tuhran ila an tara ma yadullu calayhi mislu an yakuuna inqitaacuhu fi aakhiri caadatiha aw tara alqasata albaydaa yacni dhiiggu hadduu ka go'o wax maalin ka yar daahirnimo lama ictibaarinayo lagama soo qaadayo mooyaane inay aragto wax ku tusinaya sida inuu markaa go'ista uu dhiigu ka go'ay caadadeedii dhammaanshaheedu ay dhammaatay inuu ku beegmay ama ay aragtay alqasata albaydaa yacni labada baabna hadday tahay baabka xaydka iyo hadday tahay baabka nifaaska labadaba isku meel ayuu marinaya labadaba isku meel ayuu marinaya wuxuu kaloo hadalkaa ka hor yidhi wayatawajahu an yakuuna inqitaacu dami mataa naqasa can yowmin falaysa biuhrin ilaa uu ka yidhi waxaanay ku binaysantahay riwaayadii aynu ka soo naqlinay yacnii baabka nifaaska aynu ku soo raray ayay markaa eh, tanna ku dhismaysaa marka waxa wajiih noqonaysa buuhi ra'yi munaasiba in la yidhaahdo go'itaanka dhiiggu go'ayo hadduu ka yaraado maalin daahirnimo lama ictibaarinayo markaasuu deedna sheegay riwaayad ay ku dhisan tahay markaasuu wahuwa saxiixu in sha allah liana dama yajri taaratan wayanqaticu ukhra marka waayo dhiiggu marna waa go'aa oo meeshu way qallashaa marna waa socdaa marka waxay ku saabsan tahay xaaladda meeshu qallasho oo dhiiggii aanu soconayn laakiin calaamad daahirnimo aynay arkin oo uu maqnaado wax maalin ka yar kadibna haddana uu yimaado caadadiina ma waafaqin qadarkii ay heli jirtay dhiiggaas oo waxbaa ka dhiman amaba caado mucayana ma leh calaamaddii daahirnimadee tooska ahaydna may arkin bes waxay aragtay meeshu inay qallashay oo dhiiggii isyaro taagay saacaduu maqnaa kadibba haddana yimi xaalka noocaasa lama odhanaayo yacni intaa yar ee u maqnaa daahirnimay ahayd la odhan maayo oo saacaadka yar lama ictibaarinayo inay daahirnimo tahay lagama soo qaadayo culamo kale waxay yidhaahdeen oo xanaabilada ka midii markay masaladan sheegayeen ee masaladan ku saabsan xukun ma leh hadduu maalin ka yaraado haada ida inqataca damu wara'at iljufuuf ama ida ra'at ilqasata albaydaa falaa khilaafa fiih yacni waxa weeye taas waxay ku saabsan tahay masaladan xukun ma leh waa hadduu dhiiggu go'o oo meesha qallaylun ay aragto laakiin hadday aragto alqasata albaydaa khilaaf kuma jiro inay daahir noqonayso xukunkii daahiraadka ay yeelanayso marka calaa kulli xaal mas'aladu saasay ku dhisan tahay ku jira haddii la yidhahdo uu dhiigu isyaro taagaba daahirnimaha laga soo qaado marka haddii la yidhahdo daahirnimaha laga soo qaado haddii la yidhaahdo waxaa ka imanaya xaraj baa ka imanaya xaraj ayaa ka imanaya marka khulaasadu waxay tahay ilaa an yakuuna alinqitaacu aqala min yowmin yani go'istaa dhiigu go'ay inuu maalin ka yaraado mooyaane falaa xukma lahu xukum daahirnimo yeelan maayo intaa yar ee saacaadka u go'ay ee maalinta ka yar mar haddaynay arkin alqasata albaydaa yani ma noqonayo inay yacni daahirnimo u ictibaariso taasi waa saas sheikhu waxau yidhi oo kale walaa yahbutu nifaasu ila ida wadacat maa tabayana fiihi khalqu insaan xukunkii nifaasku ma sugnaanayo ilaa idaa wadacat inay gabadhu dhigto mooyaane maa tabayana fiihi khalqu insaan wuxuu ku caddaanayo oo ka muuqanayo abuur aadami shay abuur aadami ka mida haddii aynay dhigin ama aynay dhalin xukunkii nifaas kuma sugnaanayo falow wadacat siqdan sagiiran hadday dhigi lahayd dhicis yar dhiciskaa yaroo lam yatabayan fiihi khalqu insaan aanu ka caddaan oo ka muuqan abuur aadami falaysa damuhaa dama nifaas dhiiggeedu markaa ma aha dhiiggii nifaaska maaha dhiiggii dhalmada maaha bal huwa damu cirqin waa dhiig ciriq yacni markaa ciriq furmay ama xidid furmay iyo wax la mida weeye fa yakuunu xukmuhaa xukma almustaxaada wuxuu noqonayaa xukunkeedu xukunkii gabadhii dhabar furanka lahayd dhiigga dhabar furanka lahayd ama dhiigga shubandheerka gabadhii lahayd mustaxaadada xukunkeedoo kaleu noqonaya wa aqalu muddatin tabayana fiiha khalqu insaanin muddada ugu yar ee uu gudaheeda ku caddaanayo wa aqalu muddatin tabayana fiiha khalqu insaanin amaanuuna yowma waa siddeetan maalmood yacnii inta ugu yar ama muddada ugu yar oo abuur aadami uu ku caddaanayo waa siddeetan maalmood min ibtidaa'i alxamli laga soo bilaabo markii uurku bilaabmay laga soo bilaabo siddeetanka waxaa laga soo tirinayaa markii wax calool galeen ayaa laga soo tirinaya wa haalibuha tiscuuna yowman haalibkeeduna muddada uu ku caddaan karo abuur aadami haalibkeedu waa sagaashan maalmood taasi waa haalibka laakiin waxaa ugu yar siddeetan maalmood mas'alada uu halkan shiikhu inoogu sheegaya waxay ku saabsan tahay garanay ilmo dhammaystiran gabadhu inay dhasho ama ha noolaado oo mid nool ha ahaado ama mid dhintay ha ahaadee dhiigga sababtiisa ku imanaya inuu nifaas yahay ishkaal kuma jiro waa la wada garanaya hadduu ilmo nool yaho ilmihii noolaa dhasho dee dhiigga la soo baxay ama ka soo dambeed baxay ama calaa qowlin xataa ka soo horreeyey iyadoo fooshu heliso muddo yar oo qariib ah oo laba maalmooda ama saddex maalmooda siduu sheikhu inoo soo sheegay waxaa la ictibaarinayaa dhiiggaas dhiig dhalmo damu nifaas shay markaa haddaba dhammays aan ahayn oo dhicis ah hadday gabadhi dhigto dhiiggii dhalmo ma la ictibaarinayaa dhiiggaa soo baxay sheikhu wuxuu tilmaamayaa haddii shaygaa dhiciska ah ee yaree la arkay khalqi aadami inuu yahay ay ka muuqato waxaa la ictibaarinayaa dhiiggii dhalmada warow jidh dhammaystiran bayaanu ahaan hadduu doono ha noqdo gacan keliya waxa loo maleeyey inay gacan tahay ama addin tahay ama madax tahay intii kale lamaba hayo qadaruun ka mida wixii kale dhiignimay u soo baxeen laakiin in yar oo cadabaa soo baxday intaa yaree cadkee soo baxday shakli bini aadam inuu yahay oo wax ka mida yahay baa muuqatay walow madax keliya ha noqdo ama gacan keliya ha noqdo ama addin keliya ha noqdo waa inuun markaa ay ka muuqataa aadami shakligii inuu u eg yahay qadarkani intii kale dhiignimay usoo soo baxday iyo qashin xaalka caynkaas waxaa la ictibaarinayaa inuu dhiiggaasi nifaas yahay marka maa tabayana fiihi khalqu insaan insaankii oo dhammaystiran looma jeedo haade haddii insaankii oo dhammaystiran dee uu yahay oo markaysaga madax iyo adimo iyo gacmo iyo calool iyo yacni sidaasoo kale yani iyadu ishkaalba ma leh ee qadar ka mida insaankii walow gacan quraba ha noqdo ama addin keliya ha noqdo ama madax keliya waxay u muuqato ha noqdo hadduu ka yimaado ay gabadhaasi dhasho waxaa la odhanayaa yacni dhiiggaasi waa dhiig nifaas baa la odhanaya dhiig nifaas baa la odhanaya haddii cadka aanu ka muuqan khalqi bini aadam inuu yahay xalka caynkaasa dhiiggaasi ma noqonayo dhiig nifaas wuxuu noqonayaa dhiig ciriq damustixaada ayuu noqonaya damustixaada ayuu noqonaya muddada ugu yar ee haddaba khalqi bini aadam ka muuqan kare ka caddaan kara waa intii culammada xanaabiladu waxay leeyihiin muddada ugu yar ee khalqi bini aadam ka muuqan kare ka caddaan karaa waa koob iyo siddeetan maalmood sheikhu siddeetan wuu inoo qoray laakiin waxaa ku jira sahwi sida markaa culammada xanaabiladu ay qoraan oo kutubulxanaabil oo dhan ku taallaa waa koob iyo siddeetan maalmood xataa ibnu cusaymiin nafsu asharx lmumtic koob iyo sideetan ku qoraya tacliilkooduna wuxuu ku dhisan yahay xadiiskii ku saabsanaa abuurka aadamiga la abuurayo ee afartannada sheegayey bay ku dhisantay waxay leeyihiin laba afartan waa inay dhammaadaan afartanka saddexaadna waa inuu bilaabmaa afartan wuxuu noqonayaa nudfuu sheegayey afartanna wuxuu noqonayaa calaqa yacni afartanka saddexaad markuu bilaabmo markaasaa waxa weeye mukhallaqa ay noqonaysa marka labadii afartanaad waa siddeetan kow marka lagu daro afartankii saddexaad waa bilaabmay marka ilaa halkaa laga gaadho waxay leeyihiin madhabulxanaabila khalqi insaan kama muuqan karo kama caddaan karo waxaase u haaliba bay yidhaahdeen sagaashan maalmood saddex bilood weeyaane markay dhammaystirmaan in khalqiga aadamigu caddaanayo taasi waa qaalibka ka hor oo siddeetan marka wax raacaanna waa ka caddaan karaa marka ma aha koob iyo siddeetan maalmood marka uu ilmahaasi caloosha ku jiray hadduu soo dhacay ilaaba ilaa inuu nifaas noqonayo maaha iyaga agtooda wuxuu leeyahay tafsiil dhowr iyo siddeetan maalmood buu caloosha ku jiray waxaas markuu soo dhacay dhiiggaa soo baxay inuu nifaas noqona inaanu noqonaynin waa bitafsiil haddii khalqi aadami ka muuqdo waxaa la odhanayaa ilmaa dhashay oo gabadhii haddii ay ciddo ku jirtay way ku cadad baxaysaa dhiiggana waxaa la ictibaarinayaa oo laga soo qaadaya inuu yahay dhiig nifaas axkaamtii dumarka nufasada ah xukunkeeda ayay yeelanaysa annufasaawaat taasna saa weeye hadduu markaa ka bato sagaashan waxay leeyihiin amaba afar bilood gaadho iyadoo waxaa la ictibaarinayaa inuu dhiig dhalma yahay laakiin wakhtigan waxaa ku jira tafsiil baa ku jira in la kala eegayo sidaas waa madhab ulxanaabila waana sida sheikhu uu maray oo kitaabka inoogu sheegay madaahibta kale say ka qabaan madaahibta kale way kala duwan yihiin caloosha marka wax galaan gabadha marka hore waa nutfo marka dambena waa calaqo marka dambena waa mudqo xaaladaha ayuu maraa qowlan waaxidan wax odhanaya nutfadu waxay yeelanaysaa xukum nifaas hadday soo dhacdo ma jiro oo wax khilaafi arrinkaa kuma sugnaa mudqadii ma yeelanaysaa xukum nifaas mise ma yeelanayso culamada qaarkood waxay leeyihin mudqo oo dhammi waxay yeelanaysaa xukum nifaas shakli bini aadam inuu leeyahay ka muuqdo ama yaanu ka muuqan mukhallaqa ha noqoto ama hayru mukhallaqa ha noqoto sidaasna waa sida shaaficiyadu marayso zamankanna kuma qaydayaan waxay leeyihin mudqoo dhan hadday soo dhacdo waxaa la ictibaarinayaa inuu dhiiggaasi nifaas yahay inuu dhiiggaasi nifaas yaha la ictibaarinaya lamana kala eegayo mudqadaasi miyaa khalqi aadami ka muuqanaya mise kama muuqanayo shaaficiyadu halkaasi ka saareen zamankanna ma eegayaan iyagu maalikiyadu iyaga laftoodu mudqadoo dhan waa ka dhigayaan xataa waaba sii dhaafeen iyaguoo waxay yidhaahdeen calaqadii hadday noqoto mid adkaatay oo isqabsatay oo tajamucday oo marka biyo kulu lagu shubo aan biyo raacaynin calaqadii waa soo dhacday waa dhiig mutajamica ah. biyo kulul haddii lagu shubo maalikiyada odhanaysa ma biyo raacayso sidii bay isu haysanaysaa waxay leeyihin waxaanu ictibaarinaynaa dhiigga la soo baxaa ama ka dambeeya nifaas inuu yahaan u ictibaarina marka iyagu mudqadii iyo calaqadii calaqadii hadday adkaato isqabsato tajamucdo waxay ka dhigayaan dhiiggii ku soo baxay nifaas maalikiyada halkaasay ka saareen calaa kulli xaal ra'yiga sidan loo dhigayo waxaa la gaara xanaabilada madhab madhabulxanaabila halkaa siddeetanka uu yidhi sheikhuna sah waa ku jire sida markaa culammada xanaabilada kale kutubahooda ku qoran jamiican waa koob iyo siddeetan maalmood sida saxda a ah iyaga agtooda tacliilkana waxay ugu dhisantahy daliilka ibnu baaz isagu wuxuu fatwooday markuu sidan taqriiriyey koob iyo siddeetanka maalmood muuna sheegay yacni markaa intaa ka hor inaan la ictibaarinayn markuu sheegay ayuu wuxuu yaro ishaaray xadiiska inay jiraan riwaayaad sheegaya intaa ka hor in ruuxda lagu afufo wuxuu ishaarayaa xadiiskii muslim ee tilmaamayey labiyo afartanka maalmood markuu gaadho ilmaha in lagu afuufayo nafta ama riwaayaadka qaarkoodoo sheegaya shan iyo afartan kuwaasuu ishaaraya marka wuxuu leeyahay haddii ka hor ay caddaato in khalqi aadami waxaan yahay ila riwaayaadka axaadiista qaar baa sheegaya sida kala tilmaamaya wakhtigaa wakhti ka horreeye nifaas baa la ictibaarinaya waa ijtihaadka ibnu baaz ibn baas ma aha mar walba mid taqriiriyey madhab alxanaabila ee waxa marka uu ahaa yani waxa weeye daliilka sida la raajix noqota mid raaca ayuu ahaa marka sidaas ayuu marka u dhigay calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay haddii waxa weeye khalqi aadami ka muuqdo waxaa soo baxay muddadiisu haba yaraatabe walow intanbayaanu gaadhinbe koob iyo siddeetanka maalmood bayaanu gaadhin bee khalqi aadami hadduu ka muuqdo wuxuu noqonayaa in nifaas la ictibaarinayuu noqonaya hadduu muddadu gaadhay ay badato oo ay noqoto afartii bilood iyo inuu markaa gaadhayo ama sigayo una soo dhammaado markaana waxaa la ictibaarinayaa inuu nifaas yahay wallahu aclam qaala almajd ibnu taymiya majd ibnu taymiya waa ibnu taymiya awowgii weeye waa abulbarakaat waa saaxibu muntaqa alakhbaar ibnu taymiya axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam wuxuu ka dhashay beyt cilmi guri cilmi marka aabbihii wuxuu ahaa caalim min culamaa'i alxanaabila ka mida awowgiina wuxuu ahaa isaguna caalim buu ahaa musanafaad buu awowgii leeyahay mutacadid ah ou ka mid yahay muntaqa alakhbaar kitaabka weyn ee xadiiska ah ee shanta kun ee xadiis wax ka badan soo aroorinaya ee axkaamta ku saabsan waa kitaabka nayl abtaar ku sharxayo muntaqa akhbaar baa la yidhahda majd ibnu taymiya ale abulbarakaat ibnu taymiya awowgii cabdisalaam kunyadiisana abulbarakaat baa la yidhahdaa almajduna waa lagu laqabaa majduddiin ayaa la odhan jiray wuxuu kaloo leeyahay kitaab fiqi ah oo la yidhahdo almuxarar oo fiqi calaa madhab alxanaabila ah waana matbuuc wuxuu markaa uu yidhi famataa ra'at daman nusakha qaar yowman bay qorayaan laakiin waa waa khata matbaci ah. famataa ra'at daman gabadhu markay aragto dhiig calaa talqin yacnii foolla jirkeedna ay ku aragto dhiiggaas qablaha muddadaa ka hor koob iyo siddeetanka maalmood ah innaga siddeetan baa inoo qoranay yani koob iyo siddeetanka maalmood intayna gaadhin ka hor haddii gabadhii fooli qabato oo nabar fooleed qabto dhiigna ay aragto lam taltafit ilayhi ma milicsanayso dhiiggaasoo ma ictibaarinayso nifaas kama soo qaadayso wuxuu iska noqonayaa damu fasaad ayuu iska noqonaya wa bacdaha ay bacda hadihi almudda qablaha damiirku wuxuu u noqonayaa muddada koob iyo siddeetanka u noqonaya muddadaa ka hor haddii ay aragto nabar fooleed waa ku sugan yahay dhiiggiina waa yimi ma milicsanayso kama soo qaadayso dhiiggaasi inuu nifaas yahay oo ma ictibaarinayso wa bacdaha muddadaa dabadeed hadday aragto dhiiggaas nabarka fooshuna qabto tumsiku can isalaati waasiyaam way iska daynaysaa waa joojinaysaa salaadda iyo soonkaba uma in inkashafa alamru bacda alwadci calaa khilaafi ahaahir intaa dabadeed hadduu arrinku faydmo caddaado bacda alwadci dhigitaanka dabadeed wixii caloosheeda ku sugnaa markay dhigto dabadeed hadduu arrankii ku caddaado oo ku faydmo calaa khilaafi ahaahir sidii muuqatay markii hore ee ay u qabtay si khilaafsan oo waxay islahayd de waa yani waxa weeye waa dhalmo dhiiggana waa nifaas daahirkay ku socotay waa inuu nifaas yahay saasaa u muuqatay markay dhigtay dabadeed waxaa muuqday sidiisi ka duwan rajacat waa noqonaysaa oo fastadrakat waa ka daba tegaysaa bimacnaa salaadihii way qallaynaysaa waayo dhiiggiibaa ka baaqday nifaaskii ka baaqday wain lam yankashif ilamru arrinku haddaanu faydmino caddaan istamara xukmu daahiri xukunkii daahirka ayaa istimraarayo sidii ku sugnaanaya falaa icaadata soo celini ma jirto salaadihii ay soo celinaysaa naqalahu canhu fii sharxi aliqnaac wuxuu ku soo naqliyey yani sharxa iqnaaca ayuu ku soo naqliyey saaxiibka shiikha alifay sharxa iqnaaca alifay yani wuxuu ka soo naqlinayaa canhu ay can ilmajdi buu ka soo naqlinaya yani horreeyey isagu marka sharaxa iqnaaca lakiin waxaa looga jeedaa saaxibu sharxi aliqnaac kashaaf alqinaac can matni aliqnaac baa la yidhahdaa marka waa kitaab weynoo sharxa mas'alada uu halkan sheikhu inoogu sheegaya waxay ku saabsantahay ee gabadhii haddii ay nabar fooleed dareento nabarkaa fooshu qabto dumarku markay foolanayaan wareegga oo dhan baa xanuuna yani halkaa gumaarka yani giraantaasoo dhan ilaa dhabarka wareeggaasoo dhan baa markaysaa nabarku ka qabtaa nabarka noocaasaa fool ah waana nabar kulul marka nabarkaa fooshu markuu qabto dhiigguna yimaado haddii muddada ay ka horrayso koob iyo siddeetanka maalmood waxba ka soo qaadi mayso dhiigguna waa damu fasaad salaadana joojin mayso waxay ula macaamilaysaa un sidii mustaxaadada dhiiggu waysadii waa ka jabinayaa marka waxa weeye waa in wakhtiga salaadu soo gasho ay tahaaro qaadataa weysaysataa degdeg u tukataa hadday ka baqdo inuu wax ka soo baxaan intaasna wax nadiifa waa inay ku gufaysaa noocaasoo kale waa inay samaysaa degdegna waa inay u tukataa haddii muddada ay ka dambayso dhiigguna ka soo baxo waxay marka hore nabarkiina qabto dhiigguna ka soo baxo intaasi hadday israacaan nifaas inay tahay ugu camal falaysa markan hore salaaddii iyo soonkana waa joojinaysaa gabadh nifaasa wixii ka xaaraan ahoo dhan waa inay iska ilaalisaa gabadhiibaa wixii uurka ku jiray dibadda u soo baxeen muddadiina waa gaadhay koob iyo siddeetankii maalmood ama way ka badan tahayba waa dhowr iyo siddeetan xaalka caynkaasa haddii arrinkii uu noqdo siday filaysay oo wax shakli aadami lihi walow yaanu dhammaan bee la arko gacan baa la arkay ama faraa la arkay ama addin baa la arkay ama madax baa la arkay wixii kale waa qashin iyo dhiig sideedii inay sax tahayba caddaatay laa ishkaal sidii si khilaafsan baa muuqato jir shakli bini aadam leh walow xubin ka midaba ha noqdee lama helin wixiina waa soo dhammaadeen madhab alxanaabila waxay leeyihiin dee dhiiggaasi nifaas maaha siday markii hore u qaadatay ee daahirka ku tirisay inay sidaasi ka muuqato si khilaafsan baa soo baxdo dhiiggii nifaasnimo waa ka baaqday mar hadduu ka baaqday waxay noqonaysaa inay qallayso salaadii iyo soonkii mid walba oo salaadda nifaaska lama qallayn jirin maxaa loo qallaynaya dee nifaaskii buu ka baaqday laa cibrata bidanni albayini khata'uhu tixgelinaya cibro male malihii uu caddaaday khata'iisu malahay markii hore malaysayna waxaa caddaaday khata'iisaa caddaaday idan iyadaan nifaas jirin bay waxay mooddeen nifaas inuu jiro salaaddiina saasay uga tagtay idan waxay noqonaysaa inay salaaddii qallayso iyo soonkii mid walba hadduu arrinkii aanu faydmin arrinkii ma caddaan waxbaa ka soo dhacay wixii lama eegin deg deg baa loo aasay khalaas hadhow baa la isweydiiyo la yidhi war wixii miyuu shakli aadami lahaa mise ma lahayn arrinkii ma faydmin xukunkii daahirkaa u istimraarayo u sugnaanayo wax icaade la yidhaha ma jiro marka cibaarada xoogaa ikhtisaar buu ku sameeyey waxay ugu taallaa sharaxa iqnaaca wain lam yankashif ilamru bian dufina walam tatafaqad amrahu istamara xukmu daahiri id lam yatabayan fiihi khaa arrinkii ma faydmin waxaanu ku faydmin wixii waa la aasay arrinkiina tafaqud kuma samaynin kutubaha qaarkood yutafaqad bay u dabdiyaan qaarna tatafaqad bimacnaa yadiyo dadkii kale toonna uma caddaanin umay eegin wixii markaasay yihiin umay fiirsan shakli aadami miyuu leeyaho khalqu insaan ka muuqanaya mise kama muuqanayo wixiina waa la aasay xukunkii daahirkaa istimraarayo wuxuu noqonayaa sidii ay ku malaysay wax khilaafsanoo u caddaaday mar haddaan u jirin sideedii ay ku camalfashay bay u daynaysaa waxay soo celinaysaana ma jirto waxay soo celinaysaana ma jirto masalada hore ku saabsan wa bacdaha tumsiku can isalaati waasiyaam salaada iyo soonka waxay isaga daynaysaa waxay tahay wakhtigan waxaa daahir ah mar haddii foori jirto muddaduna koob iyo siddeetan maalmood gaadhayso dhiigna uu yimi waxaa daahira dhiiggan inuu marka axkaamtii nifaaska yeelanayo laakiin alwadci hadduu caddaado inaanu nifaas ahayn xaydna aanu ahayn dee waajibaadkay ka tagtay waa inay qallaysaa ila salaaddiiyo soonka dhiigagay uga tegi kartaa ama waa xayd ama waa nifaas hadday labadiiba ka baaqatay ilaaba ilaa waa inay qallaysaa marka taana saas wey marka calaqadii iyo mudqadii iyo axkaamtii nifaaska uma sugayaan xanaabiladu uma sugayaan waxay leeyiin mudqadii haddii takhdiid aanu lahayn shakli aadami aanu ka muuqanayn xukum nifaas ma yeelanayo dhiigga soo baxa lakiin waynaga sheegnay madaahibta qaarkood mudqo oo dhan inay ka tartiibinayaan dhiiggii nifaaska inay ka tartiibinayaan waynaga sheegnay mar haddii cad yari uu yimaado madhab shaaficiya iyo madhabulmaalikiyaba waa ka tartiibinayaan xataa madhabulmaalikiya waxay ku sii dareen calaqadii hadday dhiig mutajamic yaho isku adag yahay oo dhiig isqabsaday uu yahay oo biyo kulul haddii lagu shubo aan biyo raacaynin wuxuu noqonayaa inuu xukunkii nifaaska dhiiggaasi uu yeesho gabadha ka soo baxayaa sababta markaa looga dhigayo tanna wadci ilma ay dhigtay waa aslu khalqi linsaan aadamiga abuurkiisa asalkiisii weeye marka ay sidaas tahay waa in xukunkaa laga dhaliyaa ayay markaa leeyihiin calaa kulli xaal masalada mudqada tafsiilkaasay gelinayaan xanaabiladu madaahibta qaarkoodna way itlaaqayaan laakiin mas'alo waa inaad ku baraarugsanaataa ku saabsan cinda shaaficiya ma imanayso mas'aladan umajdi sheegaya waayo marka horeba iyagu nifaaska waxay qabaan waa bacda alwadci ee wixii dhiigga ilmaha la soo baxaya ama ka horaynaya walow fooshiba ha jirtee ma noqonayo yani cinda shaaficiya nifaas noqon maayo saynu soo sheegnay waayahay axkaamu nifaas halkanna wuxuu kaga hadlayaa axkaamta nifaaska uu leeyahay miyo xaydka iyo nifaaska maxay iskaga mid ka yihiin maxayse ku kala duwan yihiin waa masale muhima ah. nifaasku wuxuu la xukum yahay dhiiggii xaydka axkaamaha qaaruun buu kaga bedelan yahay inta kale oo dhan waa kala mid axkaamu nifaasi ka axkaami alxayd axkaamta nifaasku wuxuu la mid yahay axkaamtii xaydka sawaa'an bisawaa yani waa siman yihiin oo waxay ku kala duwan yihiin ma jirto ilaa fii maa yaatii waxa iman doona mooyaane dabeedna wuxuu sheegay shan masalo oo qaarkood aan laysku waafaqsanayn alawalu masalada koowaaday ku kala duwan yihiin dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaasku alciddatu waa ciddada tuctabaru bialaaqi duuna nifaas fa tuctabaru waa la ictibaarinayaa ciddadii bialaaqi yani alaaq laga ciddo tirsanayey xaydka ayaa la ictibaarinaya waxaa fiicnayd in la yidhaahdo fa tuctabaru fi alaaqi bilxaydi duuna nifaas fa tuctabaru waa la ictibaarinayaa ciddadii alaaq laga ciddo tirsanayey oo gabadhu ay ka ciddo tirsanaysay furitaan la furay xaydka ayay ictibaarinaysaa duuna nifaasi nifaaska ma ictibaarinayso bilxaydi duuna nifaas liannahu in kaana alaaqu qabla wadci alxamli sababtuna waxay tahay hadduu talaaqu ahaado intaan ilmaha la dhigin ka hor oo uurka la dhigin inqadat alciddatu biwadcihi laa binifaas ciddadu waxay ku baxdaa oo ku dhammaataa dhigista ilmaha la dhigay ama uurka la dhigay ku dhammaataa laa binifaasi nifaaska yani kuma dhammaato yani nifaaskii lama ictibaarinayo intaan nifaaskiiba la gaarin ilmihii inuu soo baxay keli ah ayay ku caddad baxday gabadha iyadoo uur leh haddii la furo wa kaana alaaqu bacda alwadci hadduu talaaqu yahay dhigista uurka la dhigay dabadeed hadduu yahay intadarat waa sugaysaa rujuuca alxaydi kama sabaq xaydku inuu soo noqday sugaysaa sida soo hormartay masalada koowaad ee labada dhiig ku kala duwan yihiin dhiigga nifaaska iyo dhiigga xaydku waa ciddada oo ciddadii dee xaydkaa la tirinaya ama xaydka in laga daahir noqdo oo duhriga xaydka laga daahir noqonaya la tirinaya labada qowl kii lagu socdaba waxaa la eegaya un xaydkii ama daahirnimadii xaydka ka dambaysaa la tirinaya cala nifaaskii lama eegayo lama tirinayo daahirnimada nifaaska ka dambaysana lama tirinayo marnaba waayo gabadha la furo ee cidda waxay u qaybsantaa mid uur leh iyo midaan uur lahayn tii uurka lihi waxay ku cadadbaxaysaa inay uurka dhigto dhicis iyo dhammayskay doontaba ha ahaato ilmahay dhigtay dhicis iyo dhammays waxay dhigtay kuu doonaba ha noqdeen wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun waa soo marna haddii uur aynay lahayn waxay ku caddadbaxaysaa yacni saddex caado ama saddex daahirnimo waalmuallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu' dee dhiiggii nifaasku maxalku ma leh waa masale ay ku kala duwan yihiin labada dhiig kow athaani arrinka labaad ay ku yuxsabu minha muddat alxaydi waa lagu tirinayaa muddada dhaarta muddadii xaydka waa lagu daraya waa lagu tirinaya walaa yuxsabu minha muddat nifaas laguma tirinayo laguma xisaabinayo muddadii nifaaska liladiina yu'luuna min nisaa'ihim arbacatu ashhur raggii ka dhaaranaya dumarkooda muddo afar bilooda baa la sugayaa afartaa bilood gudahooda hadday ka soo laabtaan axkaamtii iilaagu kama dhalanayso xukunka iilaagu wuxuu ku dhisan yahay inuu waxaweeye muddo ka badan afar bilood inuu ka dhaarto zamankaasi ha xadidnaada uu ku dhaartay shan bilood baan ka dhaartay yidhaahdo ama sanad baan ka dhaartay ama ilal abad baan ka dhaartay ha yidhahdo waxaa la sugayaa ilaa afarta bilood baa la sugayaa waa la baxnaaninaya afartii bilood markay gaadho waxaa la odhanaya gabadhan ama fur ama ilaagi ka noqon oo waa inaad markaa waxabay u tagtaa oo xuquuqdeedii siisaa ama waa inaad furtaa qaadigii taasuu ku khasbaya laakiin inta hore waa la sugaya haddii afar bilood wax ka yar dhaartu ay tahay axkaamtii iilaagu kama dhalanayo waxay noqonaysaa dhaartiisa inuu oofiyo kadibna reerkiisii dee sidoodii uu siduu ula macaamili jiray ula macaamilo oo xuquuqdoodii mariyo waatuu nebigu sala allahu aleyh wasalam xaasaskiisa bil ka dhaartay marka sagaal iyo labaatan habeen ayuu ka dheeraaday kadibna deedna waa yacnii zawjaadkiisii wuxuu ula macaamilay sidii markaa zawjannimo ayuu ula macaamilay markay muddadii dhammaatay dabadeed wuxuu idhi sheekhu waliilaa'u iilaagu ama dhaarashadu an yaxlifa alrajulu calaa tarki jimaaci imra'atihi waa inuu ninku ku dhaarto xaaskiisa inuu u galmoodo tegistuu ka tegayuu ku dhaartay abadan weligiiba waa ka dhaartay aw muddatan ama wuxuu ka dhaartay muddo taziidu calaa arbacati ashhur ka badan afar bilood fa idaa xalafa markuu dhaarto wa taalabathu biljimaac jimaacina ay ka dalabto bimacnaa xuquuqdeedii bay ka doontay jacala lahu muddata arbacati ashhur wuxuu u yeelayaa muddada afarta bilood buu u yeelayaa min xalifihi muddada afarta bilood oo laga soo tirinaayo markuu dhaartay laga soo bilaabayo laga soo tirinayo fa idaa tammat markay dhammaato afartaa bilood markay dhammaato ujbira cala aljimaac waxaa lagu khasbayaa jimaaca ama galmada lagu khasbayaa aw ilfiraaqi ama furitaanka uu furo ayaa lagu khasbaya bialabi zawjati doonista ay gabadhu ka doontay daraaddeed baa lagu khasbaya fa hadihi idaa mara fa hadihi muddadani idaa mara bilmar'ati hadduu gabadha soo maro nifaasun uu nifaas soo maro lam yuxsab cala azawji sawjka loo tirin maayo wa ziida cala shuhuuri alarbacati biqadri muddatihi waana lagu kordhinayaa bilaha afarta ah qadarkii muddadiisa lagu kordhinaya oo la odhanayaa intaasna waa loogu daraya bikhilaafi alxaydi xaydka waa lagu tirinaya fa ina muddatahu tuxsabu cala azawj ninka waa loo xisaabinaya muddadiisa muddat alxayd ninka waa loo xisaabinaya waa loo tirinaya yacni khulaasada uu tilmaamaya waxay tahay zamanka nifaasku waa dheeraan karaa oo afartan buu noqon karaa madaahibta qaarkoodna waxaabay leeyihiin lixdan buu noqon karaa marka afartii bilood looguma tirinayo oo hadday dhacdo gabadhii inay markaa iyadoo sidaa u dhashay uu ka dhaartay muddata nifaas iyadu waa ka hadhan tahay afarta bilood waxaa laga bilaabayaa markay nifaaska ka daahir noqoto waxaa la mida haddii nifaasku ku yimaado muddada gudaheeda masalan oo kale gabadhii buu ka dhaartay muddo afar bilood ka badan ama sanad buu ka dhaartay muddadii baa markaa u bilaabantoo loo tirinayey sidii loogu tirinayey ayaa gabadhi umushay dhiiggii nifaaskaa yimi intaa dhexee nifaaska ku saabsan waa laga reebayaa afar biloodoo kaleoo saafi ah oo muddatu nifaas aynay ku jirin baa loo tirinaya marka intaasi dhammaataa la odhanayaa ima an tutalliq wa ima an tafii ama waa inaad ka soo noqotaa ama waa inaad furtaa taasaa lagu ijbaaraya qaadigu ku ijbaaraya marka lxayd waa lagu xisaabinaya laakiin nifaas laguma xisaabinayo xanaabiladu saasay yidhahdeen shaaficiyaduna muddatunifaas in lagu xisaabinayo inaan lagu xisaabinayn waxay ka leeyihiin laba weji ayay ka leeyihiin weji odhanaya waa loogu tirinaya iyo weji odhanaya waa laga reebaya waayo waa muddo dheer oo looguma tirinayo waxaana fiican wejiga ku saabsan looguma tirinayo ayaa fiican halkaa inoogu joogo wallahu aclam